hadal tidhi waanu doonaynaa markaa kadib baan rumaysanaynaa inuu malakul jibriil oo kale ma rasuul baa marka saas way macnaha meesha marka walaalayaal waxaa ku jira runtii waxa weeyaan dhowr mas'alo oo muhima buu kitaabkani xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay marka koobaad caqiide la yidhahdo waxdatulwujuud ilaahay iyo makhluuqaadkiisu inay hal mid isku noqdeen hala yaabina afka cabdulqaadiriyo lisaankiisa marka lagu hadlayo waxyaalaha la sheegayo wa amri amrullaahidan cabdulqaadir iyo ilaahay baa isdhex galay bay lein oo hal mid noqday waana caqiide suufiyadu ay qabaan oo ninkii loodhan jiray ibn carabi ibn alfarid xallaaj caqaa'idda ay taqriiriyeen wey fusuusulxikamka ibn carabi akhriya caqiidadaasuu marka kitaabku ku salaysan yahay waxaana ku tusaya inuu ku salaysan yahay kawsiyada hore sheekhu qayba ka soo qaaday ayaa waxaa ku sugan nusuus fara badan oo ku tusaysa inuu sheeganayo awood ilaahay oo la hadlay ilaahay oo uu matelayo abyaad fara badan oo inuu horreeyey ku tusaya ayaa ka mid a waxaa ka mid a maalan inuu awoodda kownkan inuu maamulo uu sheeganayo waxaa ka mid a ah in wax la weydiisto ciddii wax weydiisto wax u tari karo waxaa ka mid a ah jidka jannada loo maro inuu isaga keligii yahay abyaad ka mid a ah. inuu horreeyey oo meeluu ka soo bilowada uusan jirin cabdiqaadir aljiilaani abyaad ka midaan hayaa oo geed ku taal cilmulhaybka cilmulhaybka waqtiga dhamaanay cilmulhaybka wax kastooo qarsoon oo cilmiga inuu og yahay oo waxba ayna ka qarsoonayn ayuu sheeganaya qur-aankuna waa diidan yahay waxaa ka mid a maalan yacni qabrigiisu inuu kacbada ka fadli badan yahay waxaa ka midan masalan waxa weeyaan isagu inuu yahay dikriga ilaahay iyo sheekh cabdiqaadir xuskiisu xuskiisu inuu ka fadli badan yahay abyaad ka midaan hayaa waxaasoo dhan haddii waktina la siiyo kulli abyaadoodan taxayna war walaalayaalow yani kitaabkii intaad dhex gashaan bayd bayd uga jawaaba wax walbood keentaan annaga waxaan isku daynaa intaan qoranna inaan ka jawaabno idinkana waxaan rabnaa inaad saasoo kale yeeshaan wallahu aclam bisawab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi اlmursaliin wcala alihi wasaxbi ajmaciin muddada waxaa weeye shan iyo toban daqiiqo aad iyo aad bay igu yar tahay horta marka u horeysa masale uu sheekhu yidhi oo kitaabkan munaaqibka ah waxaa iskale qaadiriya iskale oho saalixiyada baadil bay u ictiqaadsan tahay hadalkaasi horta mid jira ma aha saalixiyo aniga ninka hadlay horta cabdulcaziiz xaaji cumar weeye saalixiyo aniga ah sheekheed ijaazada bixiyana aniga weeye hay kolka iyadoo saas tahay munaaqibka waxaa u doodahaya maanta waxaa weeye munaaqibka waxaa weeyaan eh, horta bal amus idinka aad u amusa min fadlikum xisaanakum amusa ha laydan maqlo dadkana dhegaysta dadkao dhan ba dhegaysta midda kale su-aalo yaa fitro qabtay oo nusaac ah wax su-aaloon hadda ka hayana ma laha haddis ma ad soo gudbini sheekhow hadda aawey haddaadan soo gudbin ay dhammaato waxa eh? maya su-aasha iisoo gudbi waan waa la wareejinayaa qoraal samee marka maya maya maya suga suga suga su-aalihii qofkii su-aal qabo hadda inta uu sheekh cabdicasiis oo hadlahaya ha laysoo gudbiyo hadduu shee cabdilcasiis ugu dhammeeyo wuxuuna su-aal lii soo gudbin ahlan wasahlan mawduuc meeshaasa lagu xidhaya intaba maaraya inaad ogeysi idinkana aamusa wa dhegaysta dadka kacgi waxaa weeye horta qaadiriye iyo saalixiyo war igu soo riixi ged qaadiriye iyo saalixiyo wax ma kala aha oo kulligood awliyada unbay daafacahayaan kolka jeeda sidaa darteed aniga oo saalixiyo ah yaa hadda waxaan daafacayaa muxuu ahaa manaaqibka sheekh cabdulqaadir jiilaani yaan daafacahaya waxa weeye inaan kusoo ku soo noqono mawduuca kolkaa hadda ayna qaadiriya saalixiin inayna waxba kala ahayn oo isku midun yihiin waxaa layidhi haddii hanfar yimaado ishaa la qabsadaa haddii wahaabiya timid isha muxuu ahaa dadkii heer ahaa oo dhan inay isha qabsadaan wey isku mid meel meelun baa la marin waxay saalixiya qaadiriya kala tahay ma jiro kolka ay taas tahay waxaan ku soo noqonaynaa sheekha wuxuu yidhi masaa'il baan soo qoray abiyaad baan soo qaadanay hanalooga jawaabo runtiis weeye inagu hadda xiwaarkaa naga dhexeeya mooyeene colaad inagama dhaxaysa nin walba wixiisa unbuu sheegi malaktu bilaadillaahi sharqan wa magriban iyo waqarba waxay ahaydoo beytkii ahaa wa kullu malaktu bilaadillaahi sharqan wa garban wain shi'tu afninsamahay biqabla ya bilaxdati kuwaan idiin sheegna wuxuu yidhi warcaanaha dhan baan ku miyaadan dhaga ma oodan maqlaynin daliilka waan idiin sheegno waxaan idhi ninka hadduu weli yahay oo ilaahay uu dhowaado oo nawaafisha ugu dhowaado xadiidkii saxiixa ahaa uu ugu dhowaado inuu noqon hayo gacantiisu wax ku qabanhayey lugtiisu wax ku soconhayey iyo argiisu wax arkahayey oo wuxuu ku sifoobahayaa yadululuhiyo iyo muxuua qudratulilaahiyo ku sifoobahayaa addoonkii xadiidkaasaana u daliila saxiixa ahoo man caadaa lii weliyan ka soo faqad aantu bilxarbi yuusan ba qumanaanin idinku laakiin meesha xadiis saxiixay lugta ku haysaayo balowow kolkuu malagtu bilaadilahi sharqa waqarban u leh ilaahay baa milkiyey un weeye oo ilaahay baana yani muxuu ahaa lisaanku uu ku hadlahayo iyo muxuu aha ereg aragu uu arkahayo iyo kulli wuxdatul wujuudna ma aha sida uu sheekhu sheegay oo oh, yani owliyadii iyo ilaahay baa isku kown ah weligan aan lahan maantaan anigu maqlay oo ikowaba ma anaan ma anaan ma anaan maqlin isku isku khaaliq iyo makhluuq bay keliyihin dad isku meel isugu iman karaba eh, wax meel isugu iman karo maaha ilahayna waa khaaliq muxuu aha sheek abdulqaadirna makhluuqaadku ka mid yahay sidaa darteed dad meel isugu iman kara dad yaana ilahayba ku idlaaqin kolka saas wey kolka lagu daro oo washaahatu maa fawqa samaa'i la yidhaahdana kadaalika weeye wa wax arkahayo oo maa fawqa samaa'i iyo wax alla wixii qarsoon iyo wax walba arkahayana ilaahay un weeye addoonkaa u soo dhowaaday buuna isaga haddii ilahay raalli ka noqdo muxuuha gacantiisii iyo araggiisii iyo lisaankiisiiba yahay si ilaahay sheegay waxaa soo haray noo suga bal khaldar cilmigiisa la duniga ah noo suga horta inuu khaldar cilmigiisii la laduni yahay sugmid uma baahna ilahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi wacallamnaahu min laduna wa aataynaahu min ladunnaa cilman ya wacallamnaahu min ladunnaa cilman soo ma hayn hay agtanada aan ka barnay cilmi waataynaahu sooma ahayn wacallamnaa mada tidhaahdidba cilmiga laduniga ee la sheegi waa cilmiga isaga oo nabigeena alayh salatu slam uu yidhi Eh, raximallahu muusa akhi muusa haddii uu shab ka dhihi lahaa oosan ku degdegeen oo mid walba uusan kula soo boodeen oo markuu doonta dilaaciyey waxaa layidhi oo uu faas ku dhuftay waana sheegay oo haddii ilaahay raali ka noqdo eh, khaldur wuxuu yidhi sidaa uu u sheegay innaka calaa cilmin yaa ku sugan tahay ana anigana calaa cilmin callamanihi illaa ilaahay u baray sidaa darteed ima raaci kartid oo lanta sadiica macii sabran igumana sabri kartid kolkaasa wuxuu yidhi waxaan ku dadaali ya in aan kugu sabro wixii aad la timaada aan wuxuu yahay hadda fain falaa tasalnii can shay hay xataa xusia liguma digran intaan wax kaaga sheego hay su'aalin cilmiga laduniga waa cilmigaasi nabi muuse oo mursal ah oo haddii ilaah ogeyn oosan aqoonin oo ilaahayna qiray oo si lagu min ladunaa cilman ama aataynahu min ladunaa cilman aan siin cilmiga laduniga cilmi aan jirin ma ahay noo noo haddaad tidhi aayadda qur'aanka ka faa'iidayso min ladunaa cilman taasaan kaa idhi tan kale haddii ilaahay raalli ka noqdo muxuu ahaa nabigeennii maxameda wuxuu yidhi khadir hadduu sabri lahaa laadara cilman kaiiran buu khadir daahirin lahaa hadduu nabi muuse u sabri lahaa oo uusan ku degdegeen doonta markii uu ku dhuftay faaska sababta u ceebayna isaga mooga cilmigaas cilmigii ilaahay agtiisa uu ka yaqiinay maaha cilmigeenna oo nabi muuse iyo khadir cilmigii ahaana mar haddii cilmiga diinteenna lagu sheega xikaayo nabi hore lagu soo xikaayoodo waxay innagana sharci bay noo tahay haddiiba nabi muuse iyo khaldir xikaayadoodii lagu soo sheegay waxaasoo kale anagana sharcu cilmigii naga horeeyey diinteenna haddii lagu dhex sheego harci bay noo harcu man qablan sharcu lahaa haddii haddaan kolkaasi ilam in lam yun sharciga lagu nahayey aynan lahayn kolka hadda wax lagu nahiyeyna ma jirto sidaa darteed muxuu ahaa cilmigii noo suga aa tira khaldir ee laduniga ahaa wakaasoo aayadda ilahay baa saa u sugtay doonta kolkuu dilaaciyey cilmigii og yahay mayna ahayn oo nabi muuse waxa loo dilaacin iyo inay leedahay masaakiin iyo yacmaluuna fi lbaxri inay yihiin iyo waxaasoo dhan isaga kan warqabin wiilkii la dilayna waa suu isagao u sharxay sheekhu u sharxay oo gaal buu ahaa oo ilaahay gaalnibuu ku abuuray maslaxada caamkaa ah laga fiiriyey nabi muusena ma ogeyn nabi muusena ma ogeyn jidaarkii uu yani maaragtay oo waa sidii u sheegay cilmiga ila duniga waa cilmiga nabi muuse uusan ogeyn oo sheekh maxamedba uu qiray haddii ilaahay raalli ka noqdo su-aal hadday jirtana waa liisoo gudbini waan waan waan waan waan waan ka jawaabi midda kale intaan mase waktiga dhammaanin eelaani ugu dhammaanhayaae midda kale waxa weeye waxay yidhaheen muxuu ahaa mawliidka wixii isaga ah lagama jawaabin mawliidka afiyaadii uu sheekh maxamed aartey akhriyey mawduuc fara badan oo yani maaragtay mushab ah aad loo sheegay oo aad loo shubay oo la buunbuuniyey yuu shekh maxamed horta ka hadlay oo aan waxiisa wax la wada gaari karo oo laga wada jawaabi karo aanan ahayn Eh, waxaan se laakiin wuxuu yidhi eh, xuunsha labiyo toban naf bay leedahay iyo kurkaa isku ururin doona oo kurkaan mar keliya ku dhufan doona annagu hadda beydkan eh, sheekhu iska muxuu aha meeluu maray ma ogiye annagu majaas horta hadda meeshan shee cabdiqaadir kuma aanan sheegin iyo xaqiiqa toona meesha shee cabdiqaadir oo meesha aan shee cabdiqaadir ku sheegno waa almadad iyo cabdiqaadir wixii yani maaragtay majaas uu ka suuroobahay tii hadda nabiga muxuu ahaa abyaadiisii isagaa iisoo qaban doona ee abyaaddii uu yidhi dhaartii waxaan idhi istiqaasadan kaga hadli doonaa istiqaasada yaan kaga hadli doonaa wuxuu yidhi wayusiibu fii macna alwajiizi dilaalatan bitaksiiri alfaadin tusamaa shaqaashaqa yacni waxaa macno yar oo kooban yaa la badinhayo laleeyahay oo yani ishaab wa lagu samay ishaabkana waa waa hadal taasoo tusama laguma qaabo shaqaashaqa waa kolkuu yani abdixayaan ibnu taymiya la hadlahayy eh, maya zamakshari astafirullah alcadiim eh, zamakshari uu la hadlahayy hadalkaayga iska galay ibn timiya ma ahayn زبخشري ولا هي وحي ويصيب في معنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى شقاشقة لقوم مقعب الضب يعني وسكت إسكينا يا أهل السنة مركو عيبيني أنا وإنا شعرينا هي واشيغنا أو من الديدين مال ماشي قصة بلواتين غرني استدحاد إنا أهيدنا هورا نشيغني إذن كوا هذا غرني استدحاد قصة بلواتين أنا قلنا نعيسان بدون إنسان أو شلي مدر هذا الشيء كلك وحاوية waa ka jawaabno mashaaikhdiiyey waxaannu ku jawaabnay almadad iyo cabdiqaadir kolkaan ka hadlayna aan tii nabigana ka jawaabnay abyaaddii sheekh maxamed hadda hadduu ii sheego hal bayd iiga soo qaban lahaa kuwii eh, muxuu aha yaa bashiiru yaa nadiiru baan hadda ka hayaaye eh, muxuu aha faakithnii waajirni ha hadda qab faakithnii waajirni yaa mujiir maxay ahayd yaa mujiir min asaciiri haddee waa saan hadda sheegahayso kaanu kaga hadalla ma ahayn majaaska majaas horta waxaa la yidhaahdaa iyo xaqiiqo xaqiiqa waxaa weeye isnaadu shay liman huwa lahu bal hadda u fiirsada carabiga u fiirsada shayga in la tiiriyo oo ninkii lahaa ee faacilka ahaa loo tiiriyo waa xaqiiqo maalan ba qaala allahu tacaala ilaahay baa waxaa falay qaala lahu ilaahay baa waxaa yidhi faacilka xaqiiqada markii loo tiiriyo waa xaqiiqo horta waxaase isnaadu shay liman lahu baa la yidhahdaa horta xaqiiqadu waa saa laakiin majaaska maxaa la yidhaha isnaadu shay ligayri man huwa lahu nin maan lahayn loo tiiriyo oo muxuu ahaa aan meesha isaga aanan lahayn ee lagu muxuu aha majaazinhayo oo loo banaynhayo inay tahay waxa iska bannaan untay lagu tusinhayo haddii nabiga in gargaar la yidhaah ma laha isagoo yani gargaarka xaqiiqa oo leh laakiin wuxuu leeyahay majaaz oo waxay la mid tahay faakisnii wa ninkii yidhi nabiga hortiisa ku yidhi sawaad binu qaarib ahaa e yidhi fakunlii shafiican yowma laa duu shafaacatin bimugnin fatiilan can sawaadi bni qaaribin nabiguna shafaacana ma qaadi karo haddaan ilaahay usan u aqbalin waxna ma gargaari karo waxna oo mugiis ma noqon karo kulli shafiican ma mugnin fatiila usa u qaadi karayn iyo ninkii acmahaydi yaa muxamadu muxuu ahaa indhahayga inaad ii caafisaan kaa rabaa nabiga wax ma caafin karo waxaasoo il wada majaaz faakisnii wa waa majaaz waa tii haddaan sheegahayoon idhi caanaha dhan baan kuinahay madhaga hadlaadahaye dee majaazkuna waa shay iska bannaan oo qur-aanka odil ku sugan oo aan aayadihiisa idiin tiriyey oo haddaan qaar kale ku daro nabiga calayhi isalaatu wasalaam kafkiisa quruurixii uu qaatay ganay oo juhdi kufaarta beder uu ku ganay yaa ilaahay inuusan majaaz u taa ay tahay oo xaqiiqo us kolku ka hadlay wuxuu yidhi wamaa ramayta id ramayta adu maadan ganin kafka yaa tuurayna nabigaa tuuray hadda oo gaalada wejigooda ku tuuray wamaa ramayta id ramayta walaakiina laha rama xaqiiqada ilaahay baa ganidaa lahaa maxaa yeeley waxaad ku garanaysaa gaal kasta oo meesha joogay ba indhaha o dhu kaga dhacay wamaa ramayta id ramayta ruux anugu iga gaaban yahayba kor baa ka jiraa maadi kor u qaadid kolka bacdigeed haddii ilaahay raalli ka noqdo wamaa ramayta id ramayta xaqiiqadii bay ahayd Eh, kolkii majaaz uu ka hadlaya ilahay wuxuu yidhi waqatala daawuudu jaaluut daawud muxuu dili karaa waqatala daawuudu jaaluuta waataahu eh, imata waataahulahu mulka walxikmata ay iitosa marka hadda horta saas weeye oo meeshan faaqitni waajirni mawlidkii haddii aad doonaysa jawaabteedii hadda maanta bakaas eh, yani fakhudhaa iyadoo yani mukamalatan ah qaado oo almadaadi cabdiqaadirtiin ay kugu jirto oo haddii ilahay wixii kaloo idilba ay ku jiraan ay kugu jirto Eh, horta waxaa fiicnayd isma anaan helin ma ogiye marka uu sheekh maxamed eh, macallin hadlo in aniga liigu soo wareejiye annagaa isku fir ahoo isafan qaanee isku dalna ka nimide yaa fiicnayd oon liga dhex gelin <laughs> isagana wuu og yahay kolkaa waxaa weeye ikhwaani munaaqibka sheekh cabdilqaadir jiilaani eh, wixii aan kari weyno waa wax cilmi ladunia aan idin leenahay oo waa cilmigaas khaldir iyo ka qarsoon eh, nabi muuse waa cilmi caynkaas wixii aan idiin fasiri karno oo ay ka mid tahay xadiid ka mid hadda lagu fasirayo oo washaahadtu eh, muxuu ahaa maa fawqa samaaya iyo wal kullu biqabdati ay ku sugantay waxaasna xadiidkii baan idinku fasiray aan hadda sheegaynay oo gacantiisa uu sheegayo waa gacantii ilaahay gacantii uu sheegayo wuxdutul wujuudna ma ah xaasha wuxdutul wujuudna ma ah kolka ay aan intaa ka gudbo eh, waxaan leeyahay walaalayaalow in wax kolkaasi daliil loo hayo ninka muslimka ah ma aha in ama lagu gaalimo xugmiyo ama lagu gaf xugmiyo shayga hadduu ta'wiil leeh oo meel un loo awiili karo war muxuu yidhi saasuu yidhi warba xaggaa u awila oo xaggaan u awila haddii wax uun loogu daruray karo leeho in loo tabriiriyo oo la yidhahdo waa wax wanaagsan yaa fiican inkastoo aniga hadda aanan munaaqibka aanan muxuu ahaa aniga dadkii aad u akrinay aan ahayn oo hadda arabiyaaddiisaba igu adag tahay oo aanan garanayn <laughs> oo muxuu ahaa saas ka ah haddana haddana saddex miahan waxaa in loo tabriiriyaan heli karnaaye yaynaan ceebaynin oo manaaqibkeennaan guryaha ku akhrinaysa ka barkaagaaraynayna waxbaan anagu yaana loo diidi saasaan anugu yaan ku soo khatirta bismi illaahi raxmaan raxiim abyaaddii abyaadii mawlidka laga sheegay ee la yidhi lagama jawaabin shariif cabdullaahi baa ka jawaabay si fiicanna uga jawaabay cajalka dibha loogu noqdo haddii ay idin dhaaftay baa ka jawaabay maalintii laga hadlayey marka middan munaaqibka munaaqibka abyaadiisii la duray isku soo ururiyo xadiidkaasaa lagaga jawaabay xadiidkaas oo uu yihi kuntu samcahu wa basarahu kaasaa jawaab u ah hadda waxaa weeyaan eh, waxaan gelaynaa su-aalihii in kastoo sidii aniga aan rabay aad aad idinka labada qoloba aad istusteen inaad wakti dambe aad ku sharaxdaan laakiin waxaan siinayaa qolo kasta laba mirir maya ah, maya fii fii wakt wakti su-aalaa jiray waktigaas su-aalahana sheekh cabdulaahi baa ku adkaystay oo yidhi annaga waan rabnaa su-aalahanagi sheekhyahana iyagana su-aalay haystaan way rabaan lafta waaxid min fadlikum annaga waxaan tuseennaa qolo kasta laba mirir oy ku sharaxda su-aalahooda iyo shan iyo toban mirir oo maarata maya mid waxay odhanaysaa su-aasha waa taa waa taa waa taa shan iyo toban mirir baad leedihin ood kaga jawaabtaan idinna waxaad odhanaysaan waa taa waa taa waa taa bas waaya khalaas khalaas waa maadsanti waa maadsanti waa idin fahmay hadda bas markay salaada ay aan ka soo noqonno waxaa weeyaan su-aalaha saytow laakiin su-aalihii waad sharaxaysaan sifa muddadan yar laba mirir baad ku haystaan ku sharaxdaan uge uge sheekh ma su-aasha waa tan iyo waa tan iyo waa tan laba mirir ku dheh maya soo eh, dadka inay kasii shaqeeyaan ibxaad sameeyaan ma saasaa rabtaan labadiina qolaba ahlan wasahlan ahlan wasahlan ahlan wasahlan hay maca asalaama shufak ahayd soo ma ahayn yaa waa labadii barka marka tukada soo qadee marka labada iyo barkaas ku imaaneen filooyinkana u badbaadiya qolyahanayto wax duubahayaan ka durqa gaal looga durqa min fadlikum maca asalaama dadka keliya maaha خلاص هل نبدأ خلاص هاي أمسيق وحان كبل لابينا وحاويا القسم السؤال والجواب الآن موضوعنا مناقب كوها هذا إيه. هرصع ايه نسكه وحاكيني in la yiri oo danaa ku soo dhegeys marka waxaan ku goynaa ku sheegays asbaabtaan ku goynay idinkaa qaybtiina soo weydiisteen oo soo codsateen in su-aal wa jawaab loo hagaajiyo wakti waktigii baan laba saacadood marka hore aan u goynay baan nus saac ka reebnay oon uree u reebnay in su-aal masalade hadda ma maanta maan bilawna soo ma ah, tan waxaan ugu dari weynay idinkana waxaad tidhahdeen su-aal ma qabna iyagana waxaa idin su-aal ma qabna muwaafaq kullukum yani b markaan horey waana la gudubnay hadda laakiin waxaad tirahdeen su-aal baan qabnaa la la la la la gadgadoon mash ya sheekh haddaad tirahdeen su-aal ma qabna iyagana su-aal ma qabna dhahna iska fadhina nus ma ma fadhi karno waa intuu kala la bilaabo hama dhici kalaan bilawna hadda masalada kalaan bilaabnay masaladii labaad markay dhammaatay iyo sheekh cabdullaahi yidhi annaga su-aalaha annaga waan iyagana waxay dheen bas maadaama iyagana ay su-aalaha rabaan annagana su-aalaan qabna marka su-aalihii ah. daqiiqa daqiiqa hadda qaybta u dambaysa ku ahayd idinka u dambaysa masega u dambeya ha idinka su-aalooyinkiinii sharaxa maya idinkaa sharaxaysaan su-aalooyinkiin maxaad idinkaa u dambaysa ha khalaas su-aalooyinkiinii sharaxa oo manaaqibka ah eh, ka jawaaba idinkana mish kida khalaas laba daqiiqadood oo lagu sharaxayo su-aal fulaan su-aal fulaan su-aal fulaan laleeyahay iyo shan iyo toban minir iyaga ay jawaabayaan hadda su-aashu weyaan hay khalaas shan daqiiqa waa inagu filan tahay bas khamsa daqiiqa khamsa daqiiqaan isku afgaranay labada idinkan waa gushin sama shan daqiiqa khalaas bas gee xagga khamsa daqaa'iq musharaxa su-aalaha markaa iyagana jawaabta marka ha bixiyaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabb alcaalamiin afarta su-aalood su-aasha ugu horeysa waxa weeye waxaan doonaynaa in naloo fasiro waxaan doonaynaa in naloo fasiro baydad ku jira kitaabka oon dul marayo wuxuu yidhi sheek cabdiqaadir baa hadlayay leeyihiin ana kuntu maca nuuxin ushaahidu fi lwaraa bixaaran wa tuufaana calaa kafi qudratii wa kuntu maca ibraahiima mulqaa binaarihi wamaa burida anniiraanu ila bidacwatii ana kuntu maca raaci dabiixi fidaa'ahu wamaa nazla alkabshaani ila bifatwatii ana kuntu maca yacquuba fii qashwi caynihi wamaa bali'at caynaahu ila bitaflatii ana kuntu maca idriisa lama rtaqa alculaa waaqacadtuhu lfirdowsa axsana janati ana kuntu maca muusa munaajaati rabbihi wa muusa casaahu min casaaya istamadati ana kuntu maca ayuuba fii zamani lbala wamaa bari'at balwaahu ila bidacwatii ana kuntu maca ciisa wafi lmahdi naatiqan waacطaytu daawuuda xalaawata naqmati ana adaakiru lmadkuuru dikran lidaakirin ilaa uu ka yidhaahda ana alwaaxidu lfardu lkabiiru lidaatihi ana alwaasifu almawsuufu shaykhu ariiqati macnaheedu waxa weeye waxaan la joogay waxaan la joogay nebi nuux markii ay biyo biyuhu kaceen gacantayduuna ku jiro kaftay kafkayguu ku jiray ibraahim baan la joogay markii dabka lagu tuuray dabkii meesha ka kacay wuxuu ku damay aniga dacwadayda wuxuu leeyahay waxaan la joogay nebi ismaaciil markii aabbihii la imtixaanay nebi ibraahim oo gowraca wankii lagu furtayna aniga fatwadayduu ku soo degay yacquub baan la joogay markuu indhabeelay wuxuu indhihii ugu soo noqdeen markaan ku tufay anaa indhaha kaga tufay buu le markaasay indhihii usoo noqdeen idriis baan la joogay markii kor uu fuulay waxaanan fadhiisiiyey buu leeyahay firdowse jannadayda ugu fiican firdowse oo jannooyinkayga ugu fiican baan dejiyey shee abdiqaadir jilaanowe say leeyihiin waxaan la socday nebi muuse markuu rabbi la koodayy ushiisuna ushayday ka dhuxul qaadatay nebi ayuub baan isagana la socday wakhtigii balaayadu ku dhacday yani la ibtileeyey duco aanan ugu duceeyey buu ku bogsooday ilaa uu ka yidhaahdo waxaan ahay waaxid fardi ah oo weyn keligii ah daatadiisana keli ku ah waxaanan ahay midka tilmaaman lana tilmaamo sheekha dariiqadana ah abyaadaha naloo fasiro oh. iyo siduu ku ahaa waa su-aasha koobaad aayadaha khilaafeyna muslimiinta o dhan baa garanayay waxaan doonayna noo fasiro su-aasha labaadi waxa weeye muxuu yahay ruuxu yidhaahda sanam u sujuuda oo yidhaahda waa majaaz oo yidhaahda ilaahay baan ahay oo haddana dhaha waa majaaz oo yidhaahda anaa adduunka maamula xaqiiqatan ilan waxaynu sheegnay in ay abyaadii ku jirtay inuu yidhi wa kullu bilaadi illaahi mulkii xaqiiqatan soo maahe haddana yidhaahda waa majaaz ma mise ma gaaloobaya soo deliishateen oo wakuntu samcahu wabasarahu culimmada islaamka dhan waxay ku fasireen maciyada la jiritaan ta'yiidin iyo xifdin xaggeed ka keenteen in lagu fasiro cilmilbaatin lagu fasiro awood la sheegto lagu fasiro ilaahay lisaankiisu ku hadlaya culiyaa idinka horreeya culimmada islaamka ka mid su-aasha ugu dambaysa waa yani middaa iyadaa wey maxaa yeelay gacan ilaahay buu yeeshay sheekhaa yidhi yani magaca ilaahay maqalkiisii buu yeeshay sheekhaa yidhi waxaan doonaynaa marka afartaas su'aalood in looga jawaabo waxa su-aasha afraada mid saddex baa sheegay in naloo sheego kitaabkan hadallada ku yaalla sheekh cabdiqaadir jiilaani baa leh baa dhahdeen ninka qorayna wuu dambeeyey sanadka u dhexeeya sheekh cabdilqaadir jiilaani shan boqol oo sanaa u dhexayse iyo ninka kitaabka qoray sanadkiisa noo sheega leanna ummaddani waa ummatu sanad yuu ka qaatay jidkee buu ku qaatay see buu kusoo gaadhay can fulaanin can fulaanin can fulaanin can sheekh cabdilqaadir sanadkii noo sheegay hadduusan ahayn qira inuu yahay sheekh cabdilqaadir jilaani inuu beri ka yahay ummaddani waa ummatu sanad walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa maxamed ibnu siriin soo maahayn sanad hadduusan jirin cabdullahi ibn sanadku waa ummaddan dariiqadeeda wey sanad hadduusan jiri lahaynna nin walba wuxuu doonu iska sheegan lahaa marka sanadka kitaabkan sheekh cabdilqaadir jilaani lagaga qaatay isagana loo suga afartaas su-aalood weeye wabillaahi altawfiiq waa yarayaan malayna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد آه، إخوة المسلمين وحن كجوابيا إن شاء الله سؤاله waxaan ka jawaabayaa su-aalihii xagga naga soo wajahay muqaabilkanaga in shaa allahu anigoo jecel hadal sharciga islaamka ku sugan oo haabit ah inaan kaga jawaabo hadal ooraalaa iyo fahmi qofka fahmay ka qalloocan kara aniga oon ku ceebaynayn oon kaga jawaabayn sida kitaabka munaaqibkaa fahmiga maanta jooga loola dabagalay waxaan ka jawaabayaa ugu horayn mas'alada ku saabsan anaa kuntu maca muusaa fii munaajaati rabbihi fii munaajaati rabbihi iyo wixii ku saabsan oo ku cadfan in shaa allah waxaan doonayaa marka dadka muslimiinta ahi inay kala fahmaan hadalka aan ku jawaabi doono insha allahu iyo hadalka fahmada maantay dilalo dul fuulay oo lagu fasiray kitaabka ah oo loogu ibdaal xugmiyey annaguna aanu leenahay fahmigaasi sharciga kuma bannaana qofku inuu fahmadiisa taxakumo diinta kuma jidho laakiin waxay u baahan tahay diintu manquul bay u baahan tahay ayadoo marka manquulkii aan kaga jawaabayo insha allahu waxaan ka jawaabayaa kitaabku agtaydu yaalla munaaqidka waxbaa lo ordin agtaydu yaalla waxaan ka jawaabayaa anaa kuntu maca muusa muslimiintiinu si fiican dhagaha ugu furta hadii ilaha yidhahdo wax badan baa ka dhaadhiciyey waxaasi waa been ah, dhagaha si fiican ugu furta insha allah haddi ilahay qadaro xadiidka nebiga ayaan akrinaya calayhi salaatu wasalaam dhegaysta can ibni cabaasin radia allaahu canhum waxaa laga soo wariyey oo uu nebiga ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi lamaa khalaqa allaahu lamaa khalaqa allaahu markii ilaahay uu abuuray aadama nebi aadam markuu ilaahay abuuray ahbadanii wuu isoo hoobiyey buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala suubanuhu fii sulbihi nebi aadam dhabarkiisa ayuu igu soo riday xaggee markii nebi maxamed laga keenay saakay baa waxaa ka mid ahayd nimankan muuramadooda raggaa naga soo horjeeda inay yidhaahdeen nuur buu sheegtay marka nuurku xaggee ka jiraa nebi aadam dhoo baa laga abuuray nebi maxamed muxuu ahaa soo nuuru ilaahay lagama samayn nebiyullaahi ciisa qur-aanka ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu yidhi kelimatun alqaahaa waruuxun minhu ruuxun minhu xagga rabbi ruxuu ka ahaaday weeye sir inuu xagga rabbi ka ahaaday baa qur-aanka naskiisu la baashiri nebi maxamedna marka la su-aalay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mataa wajabad laka nubuwatu markii la yidhi xadiiska saxiixa ah oo ay soo wariyeen umahaatu sita bacdigood badan isku waafaqeen waxau yidhi kuntu nebiyan xiinamaa aadamu bayna ruuxi wadiin buu yidhi nebi baan ahaa buu yidhi markii nebi nuux nebiyullaahi aadam xiinamaa aadamu bayna ruuxi waljasad markaan jasadkiisa iyo naftiisa laysu keenin jasadkii dhoobka laga sameeyey iyo ruuxa markaan laysgelinin anigu nebi baan ahaa buu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas haddaad dacninaysaan waa laydinkaga baahan yaha lakiin ma dacnin kartaan oo saxiixayn buu ku yaalla insha allah iyo yaadil qadar sunantii buu ku yaalla kanaan sii wadayaa marka insha allah wuxuu yidhi ahabadani waa isoo hoobayey buu yidhi fii sulbihi buu igu soo riday nebi maxamed wuxuu yidhi sulbiga nebi aadan buu igu ilaahay igu soo riday ila alardi buuna iila soo riday buu yidhi wa jacalanii wuu i yeelay buu yidhi fii sulbi nuuxin nebiyullaahi nuux dhabarkiisa ayaa laygelshay buu yidhi xaala kownihi fi safiinati nebiyullaahi nuux isagoo doonta ku dhex jira weliba wakadafownii waa i tiriday buu yidhi bi aniga fi naari markii nebiyullaahi nuux naarta markii lagu tuuray nebi ibraahim fi naari markii lagu tuuray fii sulbi ibraahim xaalaan ku suganahay gadafanii buu yidhi waa i tuuray bi aniga fi buu igu riday fii sulbi ibraahima xaalaan ku suganahay nebiyullaahi ibraahim dhabarkiisa anigoo ku jira ayaa haddana naarta nebi ibraahim lagu tuuray buu yidhi uma markaa bacdigeed lam yazalillahu ilaahay kama suulin yanqulunii inuu isoo naqlinayo filaslaabi dhabaryaalka ambiyada inuu hadda dhabar igu soo ridayo alkariimati ee suuban ilalarxaami riximyaalka hooyooyinkood haweenka yani ambiyada riximkooda haddana laygu soo wareejinayo aldaahirati xataa akhrajanii intuu iga soo bixiyey bayna abawaya aabaha iyo hooyaday intay iga dhalaan buu yidhi lam yaltaqiyaa weliba ayagoon la kulmin haddana calaa sifaaxin qadu nikax la-aanna uusan soo marin buu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam xadiidkaasi daliil ma u yahay kuntu anaa maca muusa iyo maca nuuxin iyo maca ibraahim mulqan binaarihi iyo horta ilahay baan idinku dhaarshay muslimiintiinu daliil ma isku noqon karaan labadaas ya nacam bilaahi daliil bay isku noqonayaan iska fiiriya baaraka allahu fiikum ninkii marka ha dhowta yani meel cidlaa iska aangafaangafaynayo ra'yigiisa inta taxakuma diinta ku ceebaynaya ilaahayna waa u jeedaa malaa'igtuna way ka qoraysaa waxaa diinta uu ku ceebaynayo iska fiiri haddana waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam arigu ixtaja buu yidhi aadamu iyo wa muusa nebiyullaahi muuse iyo aadam waxaa lagu bushiyaa qowlkan sheekh cabdulqaadir see u kulmi karaan maisku taariikhbaa ma isku ummadbaa nebi aadam iyo nebiyullaahi muuse ma taariikh bay ahaayeen oo isku akti bay ahaayeen nebi aadamna ummaddaa laga bilaabay nebiyullaahi muusena nebi ciisuu ka horreeyey nebigeennu wax yar ka horreeyey waxaa weeyaan isku taariikh maahan isku samanna maahan diinta marka caqli laguma taxakumee naqli baa laga qaataa shay manquulho saxiixa laga qaataa markaa wuxuu yidhi ixtaja aadamu wa muusa buu yidhi markaa muuse iyo nebi aadan markay xujaytameen wuxuu yidhi buu yidhi nebiyullaahi muuse anta aladii ma tahay buu yidhi aqwayta naasa kii dadka baadiyeeyey waa abata ila alardi dhulka u tuuray miyaadan ahayn buu yidhi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amara malaa'ikatahu an tasjuuda laka malaa'igtu inay kuu sujuudana ilaahay uu amray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wa allaahu biyadihi yaddiisa ilahay awooddiisa uu kugu sameeyey subxaana wa tacaala sidaasuu nebiga ku yidhi calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabiyulaahi aadam anta ladii kalama allaahu kii nbi ilaahay subxaana wa tacaala nebigu la mukaalamooday oo uu haddana u doortay risaaladiisa oo nebiyullaahi muuse ilaa kelimullaahi u ahaaye miyaadan ahayn buu yidhi nacan buu yidhi ataluumunii buu yidhi miyaad igu dagaalaysaa buu yidhi calaa kitaabin katabahu llaahu qabla an yluqanii qabla an yakhluqanii buu yidhi ee qabla khalqi samaawaati waalardi buu yidhi intuusan samaawaadkana ardin samaawaadkana abuurin ardadana abuurin kitaab ilaahay kitaabeeyey oo maktuuba miyaad igu dagaalaysaa buu yidhi soo saa maaha sheekh ma ma waxba yani kaa waan garanaya waan fahamsanaha waan fahamsanahay insha allah waxa weeye marka miyaad igu dagaalaysaa buu yidhi faxaja aadamu buu yidhi muusa buu yidhi nebigu waa ka xujo helay buu yidhi markuu yidhi kitaab aniga oo aan haddii laqadare lay abuurin la kitaabeeyey iguma dagaali karti waxaan kasoo soo deliishanayaa taas labada qof inay isku saman yihiin shardi ma ahan mar hadday ahlu karaama yihiin sidaasaa u daliila nebigeenna ambiyadii baa loo soo kulmiyey alayh isalaatu wasalaam taa waxaan kaga jawaabaya malaa'igtii ambiyadii uu sheegtay inuu la kulmay sheekh Abdul Qadir uu la kulmay baan kaga jawaabaya xadiiskaas aan kaga jawaabaya taasna laba qof oo isku qarin ahayn iska la kulmi karaan baan kaga jawaabaya waxaan ka jawaabaya hadana mulk eh, biladullahi tahta biladullahi man ma'musaban biladullahi biladullahi mulki tahta hukmi baan ka jawaabaya nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam uu sulbigiisa sheekh cabdulqaadir ka soo baxay sheekh cabdulqaadir markuu sulbigiisa ka soo baxana wuxuu kuu sheeganayaa nebi maxamed marka la soo saaray oo caalamka lagu soo daahiriyey caalamka culuwiga iyo sufligaba kulligood rasuul in looga dhigay mulkiga loogama jeedo xoolo lagu tasarufo iyo xoolo la gato macnaa nebi maxamed baa caalamkan wilaayadiisa lagu wareejiyey rasuul baa looga dhigay culuwi iyo sufliba sidaasuu kaaga warramaya sheekh cabdulqaadirna dhabarkiisu ku sheeganay kuu sheeganaya inuu ku jiro loolan karan karo sulbigii nebi aadam baa nebi maxamed lagu soo riday asaguna sulbigii nebi maxamed u ah calayhi salaatu wasalaam taasna waxaan kaga jawaabaya masl laysa bilaadulahi taxta mulki waxaan kaga jawaabayaa su-aasha iisoo qorta hadde labada su-aalood oo kale ah, ya sanadka ayaa soo haray sanadka ninka soo bixiyey ayaa hadduu nin la saar hay hay ah. Ah, taasna ana kaaga ah, khayr allah ku siiye ana alwaaxidulfardu baan kaaga jawaabayaayo waxaa ka xadfan mudaaf baa ka xadfano waxa weeye anaa masalnaysa cabdulwaaxidi ilaahay waaxidkaha addoonkiisi baan ahay alfardi ee keligiisaa fii daatihi sidaa weeyaan ma diidi kartaanoo sharciga islaamka haddaad diiddaan aayadaha mudaafku ka wada xadfan yahay iyo markaad leedihiin baabulciraabi oo baabulciraabi aad leedihiin haadaa baan ugu tadaysanaynaa ama khabar baan ka dhigaynaa ama cani baan ku nasbinaynaa ha ka soo gudbinina diintu ma ahan yani qosol iyo masalnaysa ma aysan ahan shanaalata ma ahan ana alwaaxidu alfardu ana cabdulwaaxidi ilaahay waaxidka aha addoonkiisi baan ahay alfardi ee keligiis ahaa lidaatihi daatadiisa subxana alkabiiri lidaatihi subxaana wa tacaala sidaasay yani maslama ku fasiran tahay ana daakiru madkuuru midkii ilaahay xusahayey baan ahay anna waa lay xusayaayo muminiinta yani ictiqaadka fiican iyo haysaa way sheegsheegayaan mase noqonaysa wamaa qultu hada alqawli fakran buu yidhi mase noqonaysa qowlkaanna fahma maanan odhane xataa ataanii mase noqon buu yidhi shardi idan lay siiyey oo xagga nebiga layga idmay oo yani ilaahay subxaana watacaala sirtiisa lay fayday ma aanan ku hadlin buu yidhi kelimadii kale kelimada kale idhmay jawaabteedi iiso su-aashii kale hal mid iisoo gudi su-aashii kale adigaan kaa rabaa ya Ah. Eh, ma isburinayaan ma isburinayaan waxaysan isku burinayn mar haddii xadiidka sugnaaday nebi maxamed weeye waxaa nabiyaalkaa micigooda ahaaday waxaa la leeyahay annaar baa looga daniyey risaalada looga nebi maxamed baa dhabarkiisa saarnay nabiyullahi ibraahim dacwadu maaha dacwo la tuugay maahana waa dacwatu risaalo sidaasaan kaaga jawaabaya weligaaba meel xun ahayuusa kula aadi fahmi baaraka allahu fiik iska ilaali taas waa ka gudbahaya iisoo gudubta su-aashii kale kuu dhimanay ah, sanadkaa soo haray sanadka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa riwaayatu iqati maqbuulatun cinda almuxadisiina ninka muxadidkaa riwaayadiisu maqbuulo weeye waa shay muttafaqu caleyh on laysu khilaafsanay qaadiciyaad baa soo gudbiyey oo sanadka soo wariyey haddana waxaa soo gudbiyey imaamu bayhaqi bisanadin muttasilin baa kusoo wariyey buu ku leeyahay haddana waxaa soo wariyey abuu nacaym baa fii dalaa'ilinnuwati kusoo wariyey halkaa ka gooba haddaad sanad u baahan tahay laakiin aniga kitaabkaygu waa kitaab sidaa u ansaxay baaraka allahu fiika iska fiiri wixii haray asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu shan iyo tobankii maxaa maxaa dhamaaday maxaa haray faarax wax yar wax yar waxaan ku darahayaa anagu waxa weeye sida sheekha uu sheegay oo ana cabdulwaaxidi uu yidhi ana alwaaxidulfardulkabiiru lidaatihi ana cabdulwaaxidi uu yidhi carabiga kolka loo kaco naska carabiga iyo luqada carbeed habka ay ku imaanayso kolka la fiiriyo oo ay kutubaha dhigeen waxaa weeye in mudaaf laqadari wamaa yeli mudaafa yati khalafa canhu fi idaa ma xudifa shayga mudaafka la xiriira haddii la xadfo mudaaf meeshiisa yimaado cabdigaa la xadfay waaidkaa meeshiisii yimid mawge shee cabdiqaadir anigaa waaxid oho keliga ilaahay uma jeedo hasha ujeed cilmigiisi iyo camalkiisi iyo caqliga caqliga caqliga saliim caqliga saliimka ayaa diidahaya midda oo mudaafkaa samayso wajaaca rabbuka amru rabbikaa yimid saasoo kale way sida culamada mufasiriinta ah y y fii farax eh, hasiin jeedsanin marka tafsiirka xadiidka waxaa weeye kuntu samcahu midan uu leeyahay miyir soo sheegno aan ismaqalno midan xadiidka hadda uu sheekhu ka sheegay ana kuntu waxaan ahay macahu isagoo maciisaan ahay Eh, xiina kolkuu yani isoo dhawaada addoonkayga waxaan ahay eh, badsahu wuxuu qabanhayey wabasamcahu wabasarahu iyo basarahu yaan ahay wax uu hadda yani ku tafsiirin karaa si isaga hadduu sheegi ma jiro waxaa weeye addoonka haddiiba uu ilaahay muxuu ahaa si fiican u adeeco rububiyadiisiibuu ku sifoobay gacantiisaa noqon bu xadiidka daahirka wayadahu allati yabdishu tafsiirka ay u baahan tahay maxay tahay xadiidka daahirkiisa gacantiisaa noqoni oo lisaankiisaa noqoni yaa nooga horeyn lahaa muxuu ahaa xadiidkaaba sheegahaye yaa nooga horrayn xadiidkaaba sheegahaye ka horrey maay yaa nooga horrey xadiidkaa yaa nooga horrey xadiidka ii kaag hadshee saddex mayl baa yahay marka hal sheere soo qabo sheer ii kaag sheekh ii kaag ii kaag sheekh aan qanciye xadiidka yaa haddii ilaahay raalli ka noodo qaala tacaala eh, wshribuu fii quluubihim ilcijla oo kale sida hadda fiiri qur-aankii weeye ushribuu waxaa la dhintay fii quluubihim iyaga qalbigooda alcij in mudlaaf qadaran yahay wax walba yaa daliilkiisaan kutusinayna oo cabdulwaaxid meesha ay tahay dibi baa la dhansiyaa dibina lama dhami karo waxaa weeye xub alcijl dibi lama dhami karo moft wasibu fii quluubihim alcijlaa la dhansiiyey ku qadaran yahay kalaamu cabdilqaadir buu ku qadaran yahay kulli saas wey kolka waxaad kaga caafimaadaysaa anu maca muusa munaajaati rabbihi hadduu yidhi xadiidkii inuu muuse la jiray oo kolkii ilaahay muuse u munaajoonayey muxuu ah uu la jiray munaajaadka hawa qaadan kii dhowrsiina keliya hamoodi munaajaadka uu iska badan yahay waxaa tira xadiidkii xadiisulkhalqiga ahaa oo muxuu ah aayadda ay ku soo degtay muxuu ahaa caalamudarkii alastu birabbika caalamudar munaajaadka isaga ah yuu maca muuse ahaa oo maca muxuu ayuub ahaa oo wax kastoo macooda ahaa macooda ahaa Uh, kolka bacdigeed waxaa la yeelhayaa munaaqibku waa ceeb layahay waana wax banaan yaynan barkidiisu idin jeerin oo buraantiisaan idin derderin asalaamu alaikum maxaa i haray yar suaaشhii suaaشhii haye naam naam naam waxa weeye silsilad ah silsiladii waxa weeye day baarahow wax yar baan kaa dhadhansiinaya wax yar baan kaa dhadhansiinaya ma sha allah kaar baaraka allahu fiika kutubaha hadda aan haysano saxiixulbukhaari baa qur'aanka wixii ka dambeeya ugu sarreeya waa garata soo ma kitaabka qur'aanka wixii kitaabahoo kadib la qoray xadiidka saxiixulbukhari baa ugu sarreeya wuxuu leeyahay marka mudawalaad sanadku ku yaallo iyo mukhtasaraad sanadka laga xadfay sida yani haddii la qadaro kitaabka la yidhahdo tajriid la yidhahdo tajriidu saxiix baa la yidhahdaa bukhaarigaa laga soo gaabiyey mashaayikhdu waxaa ku bannaan xaqooda diinta soo naaqilinta inay sanadka marna iska xadfaan marna sanadka silsiladda ay qoraan silsiladdaa marka xadfan dembi kuma noqoto xadiidka mar haddii ninka soo qorana la yaqaan kitaabkiisuna madcuun uusan ahayn isagana la yaqaanoo siqa uu yahay silsilada la xadfaa wax yani maciiba ma aysan ahaanin taasaan kaga jawaabaya taas ma garatay oo aawa sanadkiisu waxba ma noqonayso hadda ragga kutubta qoraya raggii yani qarnusaani ahaa nebiga waktigiisii sanadkii labaad ahaa kutubtoodii bay qorayaan markaasay tasxiixinayaan markaasay haddana sharxayaan markaasay haddana takriijinayaan marka taasaa idinka radinaysa taas daliilkaas su-aashaas waa garateen soo maha wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu khalaas haddana idinka dib idigu noqonaysaa su-aalihiinni afarta ayaad weydiinaysaan shan mirir baad naqataan aad ku weydiisaan su-aalaha oo tafasiil aad ku bixisaan su-aalaha ha su-aalihiinni waa hadda waktigan hadda afartan wayaan waa lagu dhibi way waa inuu iska dhama waxaan rabaa maantay waxaa ka soo yeertay raggaan jaanibkeenna fadhiya waxaa ka soo yeertay diinta wax aan la aqoon ma jiraaniin nusuusta waxa weeye ayaan waxaan ka su-aalanayaa axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam shayga haddii daahirkiisa in la taxakumo oo la dul istaago haddii la aqoon waayana la yidhaha waa baadil sidaa nimankan walaalahaya ma ku yidhahdeen saaka saasoo ma waxaan doonayaa in la ii fasiro xadiidkan abu hurayra soo wariyey oo ku yaalla bukhaari iyo muslim iyo tirmidi labadaba ku yaalla saddexdaba ku yaalla oo uu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi aadam ilaahay markuu subxaanahu wa abuuray nebi aadam markuu abuuray nebiyullaahi aadam wuu hindhisay ilaahay baa wuxuu yidhi raximaka allaahu hadda ka naxariisanhaya iyo ka odhanaya raximaka allaahu maxay kala yihiin waxaa haddana kasii sii wadayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa aadam sallim calىa haaulaa'i اlmalaa'ika malaa'igtaasoo kuwaasa salaam fasallamtu alayhim alayhi buu yidhi waan salaamay calayhim waan salaamay buu yidhi malaa'igtii baan salaamay wa qaala rabbi wuxuu yidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac buu yidhi dhegayso bimaa yuayi bimaa yuxayuunaka waxay kugu taxiyeynayaan dhegayso hiya midaasi taxiyatuka wa taxiyatu baniika caruurtaada iyo adiga salaamtoodii weeye wax allaale wixii malaa'igtu kugu radisa markaa salaamto malaaigta markaan salaamo idhi assalaamu calaykum waxay yidhahdeen buu yidhi nabiyullaahi aadam nebigeenoo ka soo warinaya xadiidka soo warinaya waxay ugu jawaabeen buu yidhi calaykum asalaam waraxmat ullaahi warkaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi ikhtariy ikhtirib ikhtar buu yidhi ikhtar kiltaa yadaya labadayda yadood midoo dooro war adinku hadda miyaad xukun igu maxaad ku dhacaysaan derbiga soo ninkaan maaha ninka wax noo qaybinaya ma derbigaa suqul ku leedihin tiina aadaabtiina ka fiirsada aniyo adinku waa isla hadlaynaa maahana xukun iguma lihdin su-aashaydu waa yarta halka xadiidkaa u socdaa sheekh raalliga ahow haye nacam su-aashii baan rabaa su-aalanayay waxaa xadiidkaa ku jidha ilaahay inuu yidhi nebi aadam labadayda yadood mid dooro oo uu yidhi nebi aadam labada yadood nebigeen uu yidhi wayadaahu maqbuudataani su-aashaydu wayadaahu maqbuudataani wayadaahu maqbuudataani labada ayadood oo maqbuudka in la ii fasiro waan doonayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yii bal yadaahu mabsuudataani xadiidkaa saxiixa oo bukhaari iyo muslim soo wariyeen iyo termidina waxaa ku yaalla wey yadaahu maqbuudataani marka halkaas su-aashaas waa ag taallaa waxaan kaloo rabaa daahirkaa la ag istaagayaa xadiidkii mari xadiidkii ilahay buu yidhi maridtu waan jiraday asagana waxaan doonayaa sida addoonka ilaahay marna isugu tilmaamayo marna aad uga dhex bixinaysaanoo leedihiin ilaah la dhex aluulanhayay sheegteen taasna waxaan rabaa inaad iga jawaabtaan ilaa ilaahay baa yidhi maritu imana aadan yani bookan marka marna ilaahay ma wuxuu noqonaya wuxuu odhanayaa maridtuba addoonkiisa u leeyahay marna ma waxaad leedihiin ilaahay baa la dhex aluushay sheegteen taasna jawaabtaasna waa ku ag waxaan kaloo doonayaa oon su-aal rabaa xadiidka saxiixa waxaa ku soo aroortay alxajarulaswadu yemiinullaahi siduu gacanta ilaahay u yahay waa idinka yidhi ilahay gacmihiisa kulli waa sugaynaaye xajarulaswadna waa idii jawaabaysaan waa idii sheegaysaan هذا حديث كلا واحد كسر واردي أكيد أن فصل الرحمن من جهة اليمن حق اليمن توحى كهلا هي ناس لا يبان كهلا هي أيضا الجواب أنا كهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أفر تحديث من دوري هذا خارج الموضوع أصلا نحن نعرف بموضوع دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة ها دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه شيخ امس دقيقة يا شيخ تطيب امس امس اه, آه. عجل الاسئله رفعوا الموضوع إن أنا لقرن كرين الشيخ عبد القادر الجيلاني ويا سماعة مركا إلهي إنه سيابك maya maya muhimadda meesha waxaa ku jira waxay leeyihiin iyaga wax badan oo diinta ku buran oo annagan ogaan karin aadan haddaan naga jirta oona fasiri karin waxyaabahaasa ka mid i soo maa shee maxamed haa ka jawaaba su-aalaha su-aalaha waa ka jawaabayna waxaan rabaa nuqdat nidaam inaan ka hadlo horta meeshaan microfonki uge waxaan isugu nimid mawaadiic qoran inaan ka hadalno mawaadiicdan sheikhu ka hadlay oo hadda haddaan u baxno su-aalo ka baxsan wixii aan ka hadlaynay oo aan isku ilmi imtixaanno dee dad ma ahan meeshaan ma ahan meel su-aal la isku weydiiyo waxaa weeye marka axaadiista waan ka jawaabaynaa yacni laakiin waxaan rabnaa nuqdat nidaam baan aniga ka hadlayo afar su-aalood baan weydiinay afartuba mawduuci aan ka hadlaynay wey su-aalaha ayna weydiinayaan waxaan rabnaa wixii aan ka hadlaynay inay noqdaan ballankeeguna waa saas waxaan codsanaynaa marka inay iltizaamaan nidaamka qodobka labaad waxaa weeye annaga waxaad nagu iltizaamisay inaanaan nidaamka ilaalino waxaan ka codsanaynaa walaagahayo intay inficaalka daayaan lahjada xun iyo inay daayaan oo nidaamka inoo ilaaliyaan waana ka jawaabaynaa masaaisha sheekh waxaan kaga jawaabaynaa shardi eh, farax waxaan ku daraya hal shardi baan kaga jawaabaynaa annaguna wax khaarijiyan weydiinay ma weydiinayno hal shardi baan kaga jawaabaynaa kuwa waan ka jawaabaynaa laakiin waxaan rabnaa wixii ka dambeeya inay noqdaan su-aalaha laisweydiinayo su-aalo mawduuca ku saabsan qaraarkaa markaad na siisaan baanu kuwan ka jawaabaynaa dawaabadna dhex gelisa sawlaalisan annaga hadda ma xujaynaa su-aala ka baxsan mawduc ma ku xujaynaa wallahi inaysan ka jawaabi karayn ma farax tartan maaha ficil waaye tartan maaha waa runtaa maya maya min fadlikum ixsaanakum waxaan idin odhanayaa bal su-aalahaan saan isku afgarnay ka jawaaba annagana aad annaga moogta culimo ma nihin waxyaabo badan baa na yara dhaafaya oo mawduucii isaga qudhiisa hadda annaga qudhaanada dood baa naga yara dhex socotay in mawduucyahan ay ku jiraan mawduucii ugu dambeeya mase mas'aladii oo lagu dabaqi karo iyo inayan ahayn laakiin calaa kulli xaal hadda bal aan ka gudubnay middan ka jawaaba aan horay u soconno heer allah idin siiyo waa waa ku fahmay waa waa ku fahmay aniga hata waa xasaan ku yar xisaab kaca gee gee بسم الله الرحمن الرحيم su-aalahan waan ka jawaabaynaa waana su-aalo ka baxsan mawduucii aan ka hadlaynay waana ka jawaabaynaa horta waxaa la yaab leh niman yahow dad oo muslimow halkaan hadda waad fadhidaan sheekhu wuxuu yidhi sheekh cabdulaahi kuntu nabiyan wa muusa wa aadam xadiidka nebi maxamed in nuur laga abuuray bukhaariyo muslim buu ku jiraabuu yidhi umahaatu sib saasaa tiri hadda waa duuban tahay waa duuban tahay saasaa tiri aamus ha hadlin adig ana hadlahay bukhaari iyo muslim buu ku jiraa cajaladu waa duuban tahay bukhaari iyo muslim muslim oo hortiinna xadiidkaas haddaad ka heshaan wadaadkaas wuxuu sheegaya waa run kow axaadiista hadda uu keenay oo uu shiikhu keenay xadiidkan oo kuntu nabiyan wa muusa wa aadama min iin min tiin waxaa weeye aktar min caalim baa sheegay xadiidkan nabi maxamed nuuri laga abuuray mawduuc weeye ibn اljawzi baa sheegay shawkani baa sheegay fi lfawaa'id اlmajmuuca kadalika alxajaru yamiin اllahi ka raadi sheekh cabdullah alfawaa'id اlmajmuuca fi اlaxaadiid اlmawduuca imaam shawkani wuxuu leeyahay mawduuc buu leeyahay waana yaalla hal mujalad isagoo ah haddii laga waayana muslimku waa maqlaya axaadiista aad dalisanaysidna waa intaasoo kale wey waxaan waxaa laga hadlay mas'alada ah waxaa tidhi wixii la yaqaana in la gooyo waa bannaanta ibnu malik alfiyada wuxuu ku yidhi وxadfu maa yuclamu jaaئizu kamaa taquulu zaydu bacda man cindakumaa horta waxaan waa xifdisana alfiyadaad ujeedida kunka bayda waan ku akrimaya kulligeed waan ku akrimaya wixii la yaqaan in la gooyo waa jaa-is wixii la yaqaan in la gooyo laakiin bilaahi calaykum inaad tidhahdaan idhi manaaqib ana alwaaxidu inaad tidhaahdaan bilaahi calaykum ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi walu fiirsada waaxid baanahay fardi baanahay kabiirun bidaatihi baanahay inaad tidhaahdaan ana alcabdu inaad tidhaahdid sheekh cabdiqaadir hadalkan waxaa weye waxaa hadlayaa waa nebi maxamed mukhaalao weeye aan qofkaaga horreeye yidhi midda ah eh, xadiidkan xadiidkan aad tidhi eh, samcigiisaa noqonaya sheekh cabdicaiis wuxuu yidhi gacantiisii baa gacantii ilaahay noqonaysa ynin idinku gacan ilahay maba jirtaa dhihi jirteena goormaa ogolaata gacan ilaahay isu waxaad tidhi gacantiisii baa gacantii ilaahay noqotay ma noqon karta gacantiisu gacan ilaahay waa xuluulkii iyo itixaadkii asaaka diidayseen waxa weye ibnu carabi baa wuxuu yidhi alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukalafu buu yidhi waa isgallay buu yidhi addoonkiina ilah buu noqday ilaahayna addoon buu noqday labadeeda kee la caabudayaa buu yidhi xaashaa lilah itixaad iyo iyo maxaa la yidhahdaa xaluul in ilaahay bin aadamka uu galo mas'alo aan bannaan ma ah mas'alada marka culummadu waxay ku sharxeen waxaad soo qabataan nawowi nawowi arbiciin nawowi ku jira xadiidkuy soo qabta culummadii sharaxday xadiidkaas soo qabta kulligood waxay ku fasireen fi lxifdi wاta'yiidi wahuwa macakum aynamaa kuntum xadiidka saasay ku fasireen waxaan la deliilsanaynaa waa kutubtaas laftooda aad haysataane soo qabta nawowi baa yaalla waxaa yaallay ma garanaysaa eh, eh, ah, ibnu xajar alcasqalaani waxa idinka horreeyey waxaa wax nooga horreeya male hadda waa wax daba go-an wax daba go-anna ma ogolin waxaan rabnaa waxaa saaka waxaa tir annagu qarnigii saddexaad baana qarnigii saddexaad ma ahan abulxasan waa qarniga afraad wey idinku qarnigii sideedaad ma nihin annagu waxaan daba socnaa qarniga koobaad wey nabi maxamed alayh salaatu wasalaam waxaa weeye marka shiikhaan ku wareejinayaaye waxaan doonaynaa quraan hadda ka hor baan doonno waxaad tidhahdaa qur-aanka intee xa baa ku jirta qur-aanka intee xa baa ku jirta miyaan ka jawaabi karnaa masaa'il cilmi ah aan ka hadallo oo wixii aan ka hadlaynay oo aan ka doodaynay oo aan u ballannay oo laba bilood aan ka shaqaynaynay aan ka wada hadalno ilaa dad muslimaanna oo ilaahay ka baqaye bismi illahi raxmaan raxiim wakhti baa igu socda walaalayaal horta midda koowaad walaalayaasha waxaan weydiisanay sanadka kitaabka munaaqibka sheekh cabdilqaadir jilaani lagaga qaatay jawaabtu waxay noqotay waa la xadfi karaa sida mukhtasar saxiixulbukhaari baa sanadka looga xadfay saxiixulbukhaari sanadkiisi waa yaqaana waa la yaqaanaa isagoo mudawal ah isagoo la yaqaanay haddana in la xadfo lilikhtisaar waa bannaantahay laakiin kan xaggee buu ku yaallaa isagoo mudawal ah oo la yaqaano waataan weydiisanayno mar waxaa la yidhi waa la yaqaanaayo kanuu kaluu la mid yahay oo iqa xadfay mar kale waxaa la yidhi sanadka waxaa sheegay bayhaqi abu nucaym qaadi ciyaad waa hadalkii hore ma xusuusnidin tabtaasaa la yidhi u fiirsada shee cabdiqaadir jiilaani iyo bayhaqi bayhaqi baa horreeyey sanadkasee buu sheegi <laughs> abu nucaym iyo shee cabdilqaadir jiilaani waxaa horreeyey abu nucaym see buu u sheegi soo wax la yaab maa laba boqoloo sano saddex sano saddex boqoloo sanuu ka horreeyey wuxuu yidhi nin muxadisiinta ka mid a ah. waxaa markii yani xadiis waxba ka jirin ay noo keenaan waxaan dhahnaa buu yidhi waxaan dhahnaa buu yidhi sanadka keena sanadka marka noo keeno noo magacaaba ragga idiin sheegay halkaasaa waxaa nooga soo baxda buu yidhi beenaalaha iyo midka runta sheegay sanadkii sheega haddii la yidhi wax sanada kitaabkii waa loo waayay khalaas taas waa midda midda labaad mid aan loo baa jira su-aalaha weydiisanay faaraxna inuu ku celiyaan jeclan laakiin waa iloobaan u waxay ahayd ciddii tidhaahda sanam intay u sujuuddo waa majaas oo ilaahay baan ahayoo waa majaas oo anaa adduunka maamulo xaqiiqatana waa majaas ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya lama taabanin ma xusuusanayn su-aasha ayada lagama jawaabin waa xadiiskii isaga ahaa ee isagana aan weydiinay oo ahaa xadiiskaa culimmadu saasay ku fasirtay xaggeed ka keenteen macnahan naloogama horraynin baa la qirtay hadda waxaa nalooga horraynin miya annaag noogu akhriyay diin looga dhigaya annagu waxaanu ku xidhnaa culimmadii islaamka o dhan salafan wa khalafan baa xadiidka waxay ku fasireen macnihiisu inuu yahay yacni waxa weeye ta'yiid iyo ilaalin iyo xifdi addoonkayga anaa xifdinaya saasaa laga wadaa macnaha iyagu hadda ku fasireenna madhabkoodu maba qaba oo yad ilaahay oo xaqiiqiya iyo waxaasoo dhan baa qaba madhabku macnaha xadiiska kale oo ah maridtu waan xanuunsaday imaadan soo booqanin ilaahay baa leh xadiidku waxuu la mid yahay aayadda qur-aanka man da aladii yuqrid allaha qardan xasanan yaa ilaahay wax amaahinaya ma ilaahay baa baahan ba ayadda laga fahmaya maya waa taxriid waa boorin saas daraaddeed xadiiska akhirkiisa waxaa ku soo arooray ilaahu seenkuu soo booqan lahaa oo seenkuu quudin lahaa markuu yidhi xadiiska akhirkiisa waxaa ku yimid addoonkaygii hiiba hebel xanuunsaday maana booqanin addoonkaygii hebel baahday waxba maadan siinin soo xadiisku isma fasirayo haadaa huwa meel kale in lala aado ma aha dayib waxaan kaga baxayaa xadiidkii gacmaha laabmay oo gacmaha laabanoo saxiixulbukhaari baa wariyey xadiidkaa isagaa saxiixulbukhaari ma warinin xadiidkaa isagaa saxiixulbukhaari ma warinin ka soo saar hadduu agtaada yaal agtaydu yaallaa bulaa wadeedku haddii saxiixulbukhaari ka soo saar sheekh soo saar markaad ka soo saartaan ka jawaabaynaa leanna qur'aanka iyo sunnada waxaa ku sugan axaadiista nebigu kulli waxay wada qirtay qur-aankuna uga horreeyey bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa ilaahay gacmihiisu waa fidsan yihiin gacmo ilaahay baa laaban xadiis sheegaya annagu bukhaariga kuma ogin soo saara markaasaanu ka jawaabaynaa ayib xadiiska odhanayaa nebi aadan nebiga hortiibuu nuur ahaa nebigu aadam intaan la abuurin waa mawduuc biitifaaqi lmuxadidiin waxba kama jiro waa been abuurad nebiga lagu been abuurtay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaana wey waxaan weligana ka dagaalamayn marka walaalayaal waxaan ugu dambaysiinayaa munaadaradu intay bilaabatay ilaa yowmina haada waxaanu difaacaynaa xaq ilaahay subxaana wa tacaala walaaluhuna waxay u doodayaan xaq bini aadam oo weliba gardarro lagu siinayo addoommo gardarro lagu siinayo xaq ayna lahayn bay u doodayaan annagana xaqii ilaahay kitaabkiisa ku sheegtay sunnada nebiga lagu sheegay xaqa uu ulahaa taasaan u doodaynaa midda kale waa dareenteen boqol xadiid kumayaal xadiidoo wada mawduuca qaarna naga fakadeen qaarna aanu sheegnay baa la soo deliishaday waa waxa waxa diin looga dhigaya dadka waxaanu doonaynaa marka inaad xaqiiqada fahantaan toos ninkii rabbi u aada oo keligii ku xidhmaayay cadaab waa ka badbaadaya haddaad doonayso inaad rabbigaa cadaabkiisa ka badbaaddo dad ha marin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah soomayna lahayn markaad axyaanta maxaad u caabudaysaan marka la yidhahdo ilahay bayna sii gaadhsiinayaan sooma ha shufacaauna cinda allah ilahay agtiisay nooga ergeynayaan bay lahaayeen waa midda maanta nalala hor fadhiyo wey ilaah toos ha loogu xidhmo udcuunii astajib lakum toos iisoo aadabu ilah ilahi subxana wa tacala rabbi wuu ka cadhoodaa haddii cid kale loo soo maro oo weli loo soo maro rasuul loo soo maro malag loo soo maro toos haddii loo soo aadasa rabbi addoommadiisa raalli buu kaga noqdaa marka yaan la gaaloobin yaan diinta laga bixin waxaan jirin yaan diin laynooga dhigin tawxiidka laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid kelimadaa macnaheeda wuxuu yahay ilaahay keligii ku xidhmo caabuda kelimatu tawxiid baan xataa la fahmin wax kale iska daaya marka taasaad janno ku helaysaan wadaad baryadiisa aad ka tagtay waxba ku yeeli maayo damaano way mid ayada ilaahay baa noo damaano qaday rasulkuna waa noo damaano qaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh taa waxba yaan laydinku harowsanin macnaha nin caamada haddaad wax kale fahmi weydaan waxaad fahamtaan nin baa laba wada agtiisa isku qabsadaan caamaya mid wuxuu yidhi mawliidka waa jaa'is nina wuxuu yidhi war jaa'is maaha mid weydiyo wuxuu yidhi war mawliidka anigu haddaan mawliido maxaan helayaa ajir inaad hesho wey ka kale wuxuu yidhi war aniga haddaan mawliidka ka tago haddaan sameeyo maxaa igu dhacaya waad gaaloobi oo shirki baad ku dhici ilahay diintiisaad ka bixi hadda laba isu dhigantaba ma ahee anigu meel diinta lagaga baxayo bes bayba iga tahayba ha saas wey waa mandiqa ay fahmi karaan dadku marka iskaga taga walaalayaal oo halkaa kaga hadho wallahu aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعاوي وحان فلي جوابي ما واحد بان جوابي ولقى وذا جوابي بان فلي هيا أه حالي هذا علي قورة علي قورة اللي هذا وحير إننا الله فكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل قفك بني آدم كقلب جيسة سي وح أو أنصح كرا أي وح كرن كن نقول كران هدي درارة أن تاجرنا هي دليل أباهت كتاب كان مناقب كأه أنا بابا ولا هنا أنا قادريان علماء أن وقت أسرع هاي أن جوجرين قادرية هنا المناقب كأربعة آخرين وحنا لديه جري بحر بحور وعي لما جل كرو mana la fasiri karo saasay wadaadada inan dhihi jireen harfina mayno haddaba haddii sheekh cabdiqaadir jilaani raximah اllahu tacaala kitaabkan uu asaga leeyahay oo intaasoo darajo ah u asaga yeeshay waa marka koowaade ma nabigii muu kasii fadli badan yahay wasalaamu calayh nabigii miyuu kasii fadli badan yahay haddii nabigii eh, eh, eh, muxuu ahaa ilaahay jala wacalaa uu yidhi walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi shay cilmigiisa ah oo ilaahay cilmigiisa oy koobayiin ma jirto hadduu yiri oo aayadda maanta la aqrinaayay ee ahayd walow kuntu aclamu lqayba lastaktartu min alkhayri nabiga sala allah alay wasalam uu saas yidhi sheekh cabdiqaadir sheekhow aadna leedihiin muxuu ah waaclamu cilma lahi uxsii xuruufahu hee nabigii miyuu kasii cilmi badan waaye marka nabigii baa maaragtay xuruufta ilaahay aan wada koobine oo waxaad aragtay adil ah soo aragtay maa kunta bijaahil qarbiyi maartay saas maartay wajadaka daalan fahadaa ilaahay uu waxyooday ee afar labaatan sano tadriijiyan qur-aanka loogu soo dejinaaye haddii cabdi cabdiqaadir jilaal xuruufta ilaahay cilmigii oo dhan u wada koobay marka darajadaa darajo